رب العالمين صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من فاتته العصر baabu imi man mid dembigiibuu baabu yahay faatathu ay dhaaftay alcasru salaadii casr ay dhaaftay baabkiisii wey yani qofkii salaada casr ay ka tagtay oo aan tukanba iyo kii salaadii dib dhigay ilaa waxa weeye wakhtigeedii baxay labada waa lagu macnay yani u bareeray wakhtigeeda inuu ka saaro qala waxa uri bukhaari xadaana cabdullahi bnu yuusuf atiniisi qala waxa uri ahbaranaa malik can naafic malik waa imaamu dar اlhijra malik bni anas alasbaxi can naafic mawla bni cumar can ibni cumar cabdilahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala waxa ui aladii kii tafuutuhu ay dhaafayso salaat lcasri salaada casar kaanamaa waxaad moodaa wutira in laga keli yeelay ahlahu ahelkiisa iyo wamaalahu xoolihiisa yani xoolihiisa iyo ehelkiisa inta laga qaaday in la keli yeelay oo witri laga dhigay culimmada qaarna waxay ku macneeyeen witri naqsigana waa la yidhaahdaa yani ehelkiisa iyo xoolihiisa ayaa la nuqsaaminaya waa goodi loo goodinayo ama waciid loo sheegayo qofka waxa weeye salaada casar dayica ee ay dhaafto xadiikuna wuxuu tilmaamayaa salaada casar xaalkeeda iyo shaanigeeda fadligeedana waa laga hadli doonaa baabun wuxuu baabu yahay man taraka kii ka taga alcasra salaada casar kii ka taga wey qaala waxau yihi xadaana muslim ibnu ibrahim alfarahidi alsdi albasri qaala waxau ihi xadaana hishaam wa bn abi cabdillaah addastawaai qaala waxa uhi xadaanaa yaxya bnu abi kaiir alyamaami can abi qilaaba wa cabdillaahi bni zayd aljarmi albasri can abi lmaliix wa camr bni usama alhudali qaala waxa uhi kunaa waxaanu ahayn maca burayda wa bni lxusayb alslami saxaabigii jaliilka ah fii aswatin duulaan baanu ku wada soconnay fii yowmin maalin dii haymin daruur u saaxiiba fa qaala waxau ihi bakiru burayda ku odhanaya bakiru dadajiya bisalaati alcasri salaada casr hala dadajiyo faina nabiya sal allahu alayh wasalam maxaa yeele nabigu qaala waxa uu yihi man taraka ka ka taga salaata alcasri salaada casr faqad xabia waa buray camaluhu camalkiisu camalku hadduu burana se nusuustu tilmaamayso waa qof diinta ka baxay weeye waman yakfur biliimaani faqad xabia camalu yaa dilada la midkaa xadiikan isna wuxuu tilmaamayaa salaada casar haddii laga tago goodi labaad oo loo sheegay qofkii salaada ka tegay salaada laga hadlayana waa salaada casar wuxuu tilmaamay xadiidku xubuut lcamal camalkiisu inuu burayo waana musalax inta badan loo isticmaalo qofka camalkiisu buray faulaaika xabadat acmaaluhum wa fi naari hum khaaliduun camalkiisaa buray naartana waa ku waaraya waxaa daliishaday qolada xanaabilada la yidhaahdo madhab alxanaabila oo qaba abcan waa riwaayaat imaamu axmed laga soo naqliyey laakiin madhabtu markii dambe waxay sugu biya shubata xanaabiladu qofku salaadihii shanta ahaa haddii uu ka wada tago ama qaar ka uu badheer uga tago ilaa waqtigeedu uu baxay oo sida aanu ku tukan caajis iyo wahansina uu uga tegay inuu ku gaaloobay kasalan wa tahaawunan caajis iyo wahansi salaada uga tago inuu ku gaaloobay adilada ay daliishanayaan bay ka mid tahay sida ay u daliishanayaan man taraka الصلاة faqad kafar alcahd اladي baynana وbaynhm الصلاة faman tarakaha faqad kafar bayn الrajul وbayn الshirki wاlkufri tarku الصلاة sida axaadiia u daliishanayaan kana waa u daliishanayaan oo waxaa la tilmaamay salaadii casr qofka ka tegay camalkiisu inuu burayo laakiin sida jumhuurtu ay qabaan caajis iyo wahansiinaan lagu gaaloobay waxay u baahanayaan xadiikan inay awilaan qaabab kala duwan bay u awileen qole waxay yidhaahdeen waa kii uga tegay badheerhka uga tegay juxuudka iyo dafiraadkii uga tegay wey kaana waa laysku waafaqsan yahay inuu ku gaaloobayo yacni kii uga tegay salaadu inaanay waajibba ku ahayn iyo wixii la saaa ku tawjiihiyeen laakiin warkaasi ma cada qolo kale waxay ku tawjiihiyeen xubuudku inuu yahay xubuud juziya waayo xubuud acmaalku camalku inuu buro waa laba inuu yahay xubuud kulliya waa ka aynu tilmaanay gaalada lagu sifeeyey xubuudna waa xubuud juziya oo camalkao dhani buri maayo laakiin qayb ka buraysa qaybtaasi waa maxay yani salaadiisibaa buraysa oo maala salaadii casar haddii xilligeedii xilli aanayn uu tukado waxa weeye laga aqbali maayo ama bacdu lacmaal baa ka buraya laakiin qofka islaamnimadiisu baaqi bay u tahay gaalla ku noqon maayo qoladaas saasay ka dhigeen qolo kale iyaguna si kale u dhigeen waxay idhaahdeen <clears throat> xubuudka waxaa looga jeedaa yani camalkiisibaa buraya buritaan kaamila ma ah ee waa xubuutu nuqsaan oo camalkiisu jazaan bima kaanuu yacmaluun camalku wuxuu keensanayaa jahanamana in lagaga badbaado jannana lagu galo marka laysu miisaamayo acmaasha laysu miisaamayo faman haqulat mawaasiinuhu faulaaika hum lmuflixuun waman khafat mawaasiinuhu faulaaika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun camalkaaga wanaagsani wuxuu ahaa inuu cusleeyo miisaanka oo aad ku badbaado marka camalkiisaa buraya bimacnaa uu nuqsaamaya oo macaasidii kafada ku sugnayd waxba uga tari mayso sidaana wuxuu ku gelayaa naar buu ku gelayaa laakiin marka dambe tawxiidkuu ku badbaadaya tawxiidka ayuu ku badbaadaya acmaashiisii wanaagsanayd ee uu qabanay cadaabka ka badbaadin mayso waa ogsoonahay marka acmaasha la miisaamo dadna waa dad gaalo ah oo iyagu miisaanba ma mutaysanayaan wax la miisaamo ma leh dadna waa dadka muslimiinta acmaashooda laysu miisaamaya xasanaadka iyo sayiaadka haddii sayiaadku ay cuslaadaanna goodibuu mutaysanaya waxaana laga yaabaa towxiidkiisa mar inuu ku badbaado ayuu ku badbaadaya xilligay doontaba noqoto macnahana waa lagu macnayey salaadii casar buu ka tegey camaladii uu samaynayay waxba u tari maaya sayiaadkiisaa badnaanaya naarna waa mutaysanaya laakiin waxaa laga yaabaa mar dambe tawxiidka inuu ku badbaado ama ay tahayba macnahana waa lagu macnay xubuudku mar walba inaanu gaalnimo ahayna waxaa u daliila qowl llahi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnabiy wla tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacd an taxbaa acmaalukum wa antum laa tashcuruun nabiga calayhi salaau wasalaam codka kor in loogu qaado oo laga buuqo ayaa waxaa loogu hanjabay an taxbaa acmaalukum wa antum laa tashcuruun inay camaladiinnu buraan ka noocaasina mid keensanaya maaha gaalnimo keensanaya maaha khulaasat lqowl waa waciid aad u adag weeye culimmada qaarna waxay yidhaahdaan nusuusta noocana haddii aan laga baqayn ishkaal inuu ka dhasho oo dadyawga qaal qaar inay u qaataan gaalnimadii weynayd oo dadka ay ku gaalaysiinayaan kadibna ay dhibayaan haddaan ishkaalkaa laga baqayn waxa fiican inaan la macnayn amiruuha kamaa jaaat nusuusta waciidka sideeda ku socodsiiye laa tufasiruuha iyaan la macnayn eh, waxaanu ka qaadanayna khulaasat lqowl waciidka weyn ee ku sugan salaada asar jumhuurta waxyaabahay daliishanayaan waxaa ka mid ah xubuuulcamalka waxaa loo sheegay salaada casar oo keliya marka xanaabilada waxay ku ilsaaminayaan haddii lagaba soo qaado xubuuulcamalka faqad xabita amalu inay gaalnimo tahay ta noocaas waxaa loo sheegay salaadii casar oo keliya loo sheegay salawaadkii kale looma sheegin cidina odhan mayso salawaadka qaarna waa lagu gaaloobaya qaarna lagu gaaloobi maayo walow yagu ay leeyihiin salaad baa la sheegay laakiin kuwa kalena waa lamid waa la mid ay leeyihiin masaladaasay ku dhisan tahay salaadii laga tegay waahansi looga tegay ma lagu gaaloobaya mise lagu gaaloobi maayo baabu fadli salaati alcasr wuxuu baab u yahay fadliga ay leedahay salaada casr ay kaga mudan tahay salawaadka kale qaala waxa uri bukhaari xadaana alxumaydi wa cabdlaahi bn zubayr almaki alsadi alqurashi waa ninkii inoo soo warinayay walu xadiiin fi buhaari qaala waxau hi xadaana marwan bnu mucaawiya alfazari qaala waxau hi xadaana ismaaciil wa ibni abi khalid almahzumi can qays ibni abi xaazim almuhadrab an jariir waa ibni cabdilaahi اlbajali qaala waxa uu yiri kunaa waxaanu ahayn cinda nabiyi sal اllahu alayh wasalam alfaada qaarna maca nabiyi sal اllahu alayh wasalam nabiga maciisa ayaanu ahayn fanadara waa eegay nabigu ila alqamar dayaxa ayuu eegay leylatan habeen yacni wuxuu uga jeedaa albadra habeenka caddada ah yni layla badri faqaala waxa uhi nabigu calayhi salaau wasalaam inakum idinku satarawna waa arkaysaan rabbakum rabbigiin kama tarawna sidaad u arkaysaan hada kan alqamara dayaxa ah laa tudaamuuna isku dulmiyi maysaan fii ru'yatihi aragtidiis yani isugu xoog sheegan maysaan oo barhkiin oo u awood sheegan maayo si uu u arko kadibna ay arkayso badhna aanay arkayn laa tudaamuuna isku dulmin maysaan fi ru'yatihi ilaahay aragtidiis yacnii qof waliba waa arkaya cidina ka riixi mayso markay dhalato ayaa midi markuu arkaa laysku cidhiiriyaa oo qof waliba garabka ku dhuftaa u idhaahdaa balitus dhinaca iga baydh aniguna aan arke waxa weeye waa cidhiidhiga ku jira laakiin aragtida alle subxaanahu watacaala la arkaya qof waliba halkiisu ku arkaya iscidhiidhin iyo isriixid iyo awoodtanooma baahna macnaha waa lagu macnayey laa tudaamuuna iyadoo miimta la khafiifinayo waxaa kaloo ku bannaan oo loo dabdiyey laa tudaammuuna miimta in la ay laa yandamu bacdukum ilaa bacdin barhkiin barhka kale u dummi maayo oo bimacnaa isugu tegi maysaan ilaahay aragtidiis oo istusi oo midba midu tilmaami maayo ee qof waliba si cadaana ayuu all subxaanahu watacaala u arkaya fain istaactum haddii aad awoodaan anlaa tuqlabuu inaan laydinkaga qaalib noqon cala salaatin salaad oo bimacnaa aana idinkaga qaalib noqon wax salaada idinka mashquulinaya sida hurdada iyo shaqooyinkiina shaqooyinkiinaiyo wixii lamida calى salaatin salaad haddaan laydinkaga qaalib noqon qabla uluuci shamsi quraxdu intay soo baxday horteed ah waa salaada subax iyo wa qabla guruubiha inta aanay dhicin fafcaluu sameeya ay cadamu lmuhaalabaha waxaad samaysaanoo ku dadaashaan inaan laydinkaga qaalib noqon salaada tukashadeeda haddii aan laydinkaga qaalib noqon tukashadeedana waxaa ka dhalanaya inaad tukataan baa ka dhalanaya fafacaluu sameeye ay cadamu lmuhaalaba anlaa tuhlabu muhaalabadaas la-aanteeda waxa weeye sameeye oo yaan laydinkaga adkaan wakhtiyada noocaasa uma qara'a nabigu wa akhriya calayhi salaau wasalaam wasabix waxa weeye nazah oo xumaanta ka foge oo alle u tasbiixso bixamdi rabbika rabbiga mahadintiisu iyadoo ay weheliso qabla uluuci shamsi qoraxdu intaanay soo bixin iyo wa qabla alghuruubi intaanay dhicin qaala ismaaciil ibni abi khaalid waxa uu ifcaluu waxaa looga jeedaa la tafuutannakum yaanay idin dhaafin ayaa looga jeeda xadiikan wuxuu tilmaamayaa salaada casar fadliga ay leedahay nabigu calayhi salaau wasalaam waxa uu tilmaamay abaalgudka ugu weyn ee ahluljannaha la siinayo waa inay arkayaan alle subxaanahu wa tacaala sida nabigu tilmaamay calayhi salaau wasalaam markuu macnaynaya xadiikii muslim xadiiu suhayb liladiina axsanuu lxusna waziyaada kuwii wanaagga sameeya alxusna janna u sugnaatay iyo ziyaadatu cala naciimi ljanna nicmooyinka jannada wax dheeraadka ah wuxuu nabigu tilmaamay famaa ucطuu shaya axaba ilayhim min annadar wahiya ziyaadatu alatii dakaraha allahu caza wajal lama sin ahluljannah wax ka weyn oo ka wanaagsan oo looga jacayl badan yahay alle subxaanahu wa tacaala inay arkaan nicmooyinka kala duwanee jannada yaalla dhammaantood waxaa ka weyn alle subxaanahu watacaala in la arko nicmada noocaasa markii la tilmaamaya alle subxaanahu watacaala in la arkayo waxaa la tilmaamay si gaara loo tilmaamay labadaa salaadood ee fadliga badan waa salaada subax iyo salaada casar inay sabab u yihiin alle subxaanahu watacaala in la arko waata nabigu ku guubaabinayo marka aragtidii laga hadlay alle subxaanahu watacaala maalinta qiyaame la arkayay inay ku dadaalaan si ay alla u arkaan labada salaadood labada salaadoodna waxaa ka mida ah, salaada casar baa ka mida ah. habihitaanka laysku shabahayo aragtida alle subxaanahu wa tacaala iyo aragtida la arkayo waa tashbiih ruyai biruya laa tashbiih lmariyi bilmariy waa tacaqiidada lagu faafaahiyo yani waxaa laysku shabahayaa aragtida dayaxu habeenka caddad ee afariyo tobanka uu yahay ee ugu dhammaystiranka badan yahay habeenka noocaasa sida cid waliba ay u arkayso aragtida laga hadlaya ayaa alle subxaanahu watacaala cid waliba u arkaysa laakiin loogama jeedo alle iyo dayaxa in laysku shabahayo loogama jeedo qaala waxa uri bukhaari xadaana cabdulaahi bnu yuusuf wa atinisi qaala waxa uri xadaana maalik imaamu daar lhijra can abi zinaad waa laqab saynu in badan soo tilmaanay e, kunyadiisu waa abi cabdiraxmaan cabdilaahi bni dakwaan almadani can ilacraj waa cabdiraxmaan ibni hormuz naanaysiisaasu ama laqabkiisaasuu caan ku yahay alacraj can abi hurayra sanadkanina waa asaxu lasaniid saynu hore usoo tilmaanay sida culimo badani doorteen asaaniidda axaadiista saxiixa ah kuwa lagu tilmaamay inuu ugu saxiixsan yahay imaa mulaqan si sii daysan ama asaxu اlasaniidi ila abi hurayra waliabi hurayrata الzuhriyu can saciidi w abuzinaadi can acraji waqiila xamaadu bima ayuba can muxamadi lahu nama waa saddex isnaad baa abu hurayra ugu xoog badan waa ibnu shihaab azuhri can saciid ibn musayib can abi hurayra taa waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi abuzinaad can lacraj can abi hurayra waxaa kaloo la yidhi ayub asakhtiyaani xamaad ibni zayd can ayub asakhtiyaani can eh, muxamed ibni siriin can abi hurayra an muxamed bni siriin can abi hurayra kaana waa la tilmaamay laakiin sanadkana ugu caansan nushadii aynu hore usoo tilmaanayna waxa weeye axaadiisteedii buu ka mid yahay ee ku timi sanadkan ku timi waa nusho macruufa malik can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra axaadiis badan baa ku timi bukhaariiyo muslimna in badan ay soo saareen an rasuul lahi an abi hurarata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sal allahu alayh wasalam qaala waxa uu yatacaaqabuuna way iscirbinayaan oo way iska daba imanayaan oo way isbadbedelayaan fiikum dhexdiinna min alcaqib baa laga keenay yacnii qolaa imanaysa raajkooda ama gadaashoodana qolo kalaa imanaysa fiikum dhexdiinna malaaikatun malaa'ig baa isbadbedelaysa bileyla habeenkii iyo wa malaaikatun malaa'ig binahaari maalintii yani malaaig baa is cirbinaysa qolana habeen bay imanaysaa qolana maalintiibay imanaysa malaaikatu waa faacilkii wey iyo tacaaqabuna waa ficilkii ficilka loo sheego faacil daahira haddii loo sheego waa laga xadfaa damiiruljamciga waa laga xadfaa ama damiiru rafciga waa laga xadfaa yatacaaqabuuna wowdu waa waawljamaaca waa faacil wey waana damiir malaaikatunna waa faacil wey qaacidada naxwiyadaee loo badan yahay ee carabta badankooduna ay yaqaanaan waa in la yidhaahdo yatacaaqabu fiikum malaaikatun wajarid ilficla ida maa usnida linayn aw jamcin kafaaza shuhada ficilka waa la madhnaysiiyaa oo damiirka waa laga madhnaysiiyaa haddii loo nisbeeyo jamac ama laba iyo wixii la mida la yidhaahdaa oo sidii mufradka laga dhigaa waqad yuqaalu sacida wasacidu waalficlu lilaahiri bacdu musnadu wayna dhacdaa sida halkan oo kale in damiirkiina la sheego faacilkiina si toosa loo sheego luqatu akaluuni albaraakiif baa la yidhaahdaa niman banilxaaris la yidhaahda ayaa ku hadlayay imaamu mali saaxibu lalfiya waxa uu leeyahay kitaab la yidhaahdo shawaahid tawdiix oo waxa weeye uu kaga hadlayo ishkaalaadka luqada khilaafsan ee saxiixulbukhaariga ku yimi ayuu wajahaya waxaana weydiinaya imaamu malik oo ardaygiisa naxwaha ku ahaa whal fataa fiikum warajulu whal fataa fiikum fama khilun lana warajulu min alkiraami cindana waxa la yidhi wuxuu tilmaamaya imaam nawowi markaa nawowi mushkilaadka ku yimaada markuu axaadiista sharxayo xagga naxwaha wixii ku istaaga wuxuu weydiinayay imaamu malik alimaam fi naxw saaxib lalfiya ayuu weydiinayay marka bukhaari mushkilaadkiisana kitaab gaara ayuu ka alifay oo uu tawjiihinayo markuu ka hadlaya xadiikan towjiihaadka uu ku towjiihiyey ee uu doortay taasaa ka mid a in luqada lagu qaado yatacaaqabuuna waxaa isbadbadalaya fiikum dhexdiina malaaikatun malaaig bileyli habeen iyo wamalaaikatun malaaig binahaari maalintii wayajtamicuuna waa kulmayaan fii salaati alfajri salaada subax bay kulmaan iyo wa salaati alcasri salaada casr bay kulmaan waa labada xiliya isbadbadalayaan uma yacruju korbay noqonayaan ay yascadu waa fuulayaan aladiina kuwii baatuu fiikum dhexdiinna baryay xagga saray fuulayaan oo xagga allay aadayaan fayasaluhum waa weydiinaya alleh walxaal huwa aclamu bihim isagoo ugaga xogogaalsan khalqigiis kayfa taraktum sideebaad kaga timaadeen cibaadii addoommadayda fayaquuluuna waxay odhanayaan wahum yusaluun walxaal hum yusaluuna iyagoo tukanaya wataynaahm waanu u nimi wlaal hum yusaluun iyagoo tukanaya wowda maxaaliyaynu ka dhigaynaa oo haddii xaaliyo laga dhigo sida soo degdegaysa waxay noqonaysaa inaanay la tukan yani taraknaahum wlxaal hum yusaluun xaaladii ay tukanayeen baanu ka tagnay marka waxaa laga fahmayaa inaanay la tukan laakiin macnaha waxaa looga jeedaa taraknaahum wahum yusaluun yani xaaladii aanu kaga nimi waa xaalad musallibay ahaayeen way la tukadeen yani iyagoo tukanayo salaadii oogaya ayaan waxaweye ka nimi maqsuudku ma aha xaaladii ay tukanayeen inay ka tageen ee maqsuudku iyagoo musaliina oo ah dad salaad saxoo salaada tukanaya ayay ka tegayeen saasaa lagu macneeyey oo looga jeedaa qaarna waxay yidhaahdeen maya qayb bay ka tageen iyagoo tukanaya qaybna waa la tukadeen intii habsanka ahaydna iyagoo tukanayay ka tageen intii salaada dadejisayna waa la tukadeen sidaana waa lagu macnayay laakiin maqsuudku waxa uu yahay inay kaga warbixiyaan dadka ay ka yimaadeen dad tukanaya inay ahaayeen maxalu shaahidku waa sidaas xadiikan isaguna wuxuu tilmaamaya salaada casar fadliga ay leedahay iyadoo salaada subaxi ay weheliso sida xadiikii horeba uu tilmaamayay waa xiliyada malaaigtu ay isbadbadelayso waa xiliyada acmaasha la rafciyo alle subxaanahu watacaala agtiisa loo rafcinayo wayna wanaagsan tahay malaaigtu inay kaa warbixiyaan oo xagga alle subxaanahu watacaala ay aadaan adigoo salaad tukaday ama salaad tukanaya waqhtiyada noocaasa waa waqtu rafci lacmaal waa waxa loo jideeyey isniinta iyo khamiista in la soomo waayo waa xiliyo acmaasha usbuuca tani waa acmaasha yowmiga ah dhayliga ah acmaasha isbuucana waa isniin iyo khamiis sidaa awgeed buu nabigu jeclaystay isniin iyo khamiis in soomo fa uxibu an yucrada camalii wa ana saa'im waxaan jecelahay camalkii isbuuca aan sameeyey ilaahay loo bandhiga anoo sooman mid sanawiyana waa jira kaa qiyaamaha dhacaya acmaashaadaoo dhan loo bandhigayana waa jira marka maalin kasta acmaasha ilaahay loo koryeelayo ee loo bandhigayo waxay ku beegan tahay salaada subax iyo salaada casar waa fadli badan wey alle subxaanahu wa tacaala weydiinta uu weydiinayo waxa lagu qayday inuu uga xogogaalsan yahay muxuu u weydiinayaa hadduu uga xogogaalsan yahay wuxuu u weydiinayaa waa shaqadii loo igmaday wey waayo inay u tagaan oo soo ogaadaan acmaashooda inay qoraan alle subxaanahu wa tacaala waa ogyahay laakiin waa camal loo diray wey waina calaykum la xaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun intaanay ogaan baa alle subxaanahu wa tacaala sii ogaan marka waajibkooday gudanayeen alle subaanahu watacaala shaqadii loo daro inay ka warbixiyaan laakiin all waa wax ogaalsanyi aaadiistaasi waxay tilmaamaysaa salaada casar fadliga ku sugan waxaa kaloo ka mida ah fadligeeda ugu caansan oo ay gaar la tahay xaafiduu cala asalawaat wasalaati alwusta waqumuu lilahi qaanitiin asalaat lwusta aadba laysugu khilaaf shanta salaadoodba waa lagu tilmaamay laakiin riwaayaadka qaar waxay ku qaydayaan wasalaati lwusta salaati alcasri salaada casar baa loo badan yahay in looga jeedo sida gaarkee loo tilmaamay ee la leeyahay xaafiduu cala asalawaat salawaadka ku dadaala salaada casarna si gaara ah ugu dadaala waxaa laga qaatay fadligeeda laga qaatay waayo shaygii caamka soo gudagelayay haddii si gaara ah loo waxaa gaarka loogu sheegay waa lihmiyatihi tanazalu malaaikatu malaaigtiibaa soo degaysa wruux jibriilna waa soo degaya waxaa sida gaarkaa loogu tilmaamaya waa lihmiyatihi wa makaanatihi wa manilatihi qaal waxau hi bukhaari xadaana cabdulcasiiz bnu cabdillaah waa alwaysi almadani awowgii uways baa loo nisbeeyey qaal waxau hi xadaanii ibrahim waa ibni sacd ibni ibrahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf xadii baan ka boodaya baab baabku waa isla baabkii lakiin xadiikii baabun wuxuu baab u yahay man adraka kii soo haleela rakcatan ragcad qofka soo gaadha min alcasri salaadii casr wakhtigeeda qabla alghuruubi intaanu gabalku dhicin yani salaadii oo dhan inuu soo gaadhay salaadii casar ragcad ka intaan wakhtigeedu bixin haddaad ka soo gaadho salaadii waad ka soo gaadhay sida xadiidku inoo tilmaamayo qaala waxa uri bukhaari xadaana abu nucaym wa alfadl bnu dukayn almulaai alkuufi waa sheekhaynu in badan ka soo hadalnay aimmadii waaweynaa buu ka mid yahay qaala waxa uri xadaana shaybaan wa ibni cabdiraxmaan annaxwi an yaya waa yaxya bni abi kaiir alyamaami can abi salma bni cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam ida adraka hadduu soo haleelo axadukum midkiin sajdatan sujuud yani waxaa looga jeedaa ragcad baa looga jeeda waxaa la tilmaamay sujuud baa la tilmaamay waa ragcadda qayb ka mida waa min baab iطlaaqi اljuزءi wa iraadaة اlkuli qayb ragcaddii ka mida ayaa la sheegay dhammaan baana loo jeedaa qaybtaasina waa qaybta ugu muhiimsan weeye waa sujuudii waa xilliga qofku alle ugu dhow yahay aqrabu ma yakunu lcabdu min rabbihi wa huwa saajid sajdatan ragcad haddii uu soo gaadho oo min salaati alcasri salaada casar ka mida qabla an taqruba shamsu adceedu intaaanay dhicin falyutima ha dhammaystira salaatahu salaadiisa waida adraka hadduu soo haleelo sajdatan ragcad hadduu ka soo gaadho min salaati subxi salaada subax ka mida qabla an taluca shamsu adceedu intaanay soo bixin falyutima salaatahu salaadiisa ha taam yeelo xadiiku wakhtigii salaad wax ragcad gaadhaya intaanu wakhtigu bixin hadii aad tukato salaada inteeda kale wakhtigu haba baxo salaada inteeda kale wakhtigu haba baxo waxaad noqonaysaa qof ka soo gaadhay salaaddii ka soo gaadhay yacni salaadaasi adaa bay noqonaysa ee qadaa noqon mayso salaadda xilligii loo jideeyay haddaad tukato waa adaa salaadu hadii ay ka baxdo xilligii la tukadayna waa qada salaada dhammaanteed xilligeeda haddaad tukato waa adaa itifaaqan waa laysku salaada haddii aad tukato xilligeedii oo dhammaaday dhammaanteed hadii aad tukatana qallo inay tahay waa laysku waafaqsan laakiin masalada xadiidkani ka hadlaya waa salaadii ragcad wax gaadhaya ragcad waxaa loogu qaydaya sujuud iyo atixiyaad iyo wixii la mida ee matli mayso salaadii matli mayso laakiin ragcad kaamila ah haddii aad tukato xilligeedii oo qiyaamkii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo juluuskii waxa weeye arkaantii ay ku dhan tahay ta noocaasa inta kalena waa looga afcaasheedii oo dhan inaad la timi waxa hadhay un in la soo celceliyo ti labaad ti saddexaadunbaa dhiman ta noocaas xadiidku wuxuu tilmaamaya qofku ragcad keliya hadduu ka soo gaadho wakhtigii inuu wakhtigoo dhan soo gaadhay waa sida jumhuurtu ay qabaan oo waxay leeyihiin waxay noqonaysaa salaadaasi adaa bay noqonaysaa duhurkii maalan wakhtigii oo baxaya ayaad hal mid ka gaadhay saddexda kalena waa khaarij alwaqti waqtiga waa ka baxsan yihiin sida xadiidkani tilmaamayo waxay noqonaysaa dhammaanteed ada bay noqonaysaa waana sida jumhuurtu ay qabaan wa kwnuhu bificli bacdin yaxsulu waa adaagii wa kwnuhu bificli bacdin yaxsulu licaadidi nasi huwa lmucawalu caadidi nas naska xoojinaya waa naskanaynu hadda hayno yacni adihii wuxuu ku xasilayaa wakhtigii qayb ka mida salaadii tukato qaybtaasina waa ragcadii wixii ka badan licadadi nasi huwa almucawalu qolaa waxay leeyihiin waqiila maa fii waqtihi adaau wamaa yakuunu khaarijan qadaau waa la kala qaadaya salaadaasi adana waa noqonaysa qadana waa noqonaysa intii aad tukatay xilligeedii waa adaa inta xiliga ka baxdayna waa qado idan salaadii subax mid haddaad xiligeedii ka gaadho midina ay baxdo waxay noqonaysaa ta koowaadna inay ada tahay ta inay qado tahay waana isla salaad keliya laakiin waa qowl daciif xadiidku wuxuu tilmaamaya in waxa weeye dhammaan ay ada tahay maadaama laga soo gaadhay ragcad laga soo gaadhay laakiin haddii adaa lagu sheegay oo qallo aanay ahayn ma banaan tahay salaadii in xiligaa la gaadhsiiyo waxaan leenahay ma banaana yacni qofkii salaada inuu dibdhiga si badheeda ilaa salaada afcaasheeda ama ah, ragcadaheeda dhan qofku uu ka wada tukan kari waayo ta noocaasa looma ogola waa shay muxarama oo aan bannaanayn laakiin haddii ay dhacdaba ama qofku uu macduur yahay waxay noqonaysaa salaadaasi adaa bay noqonaysa adaa ayay noqonaysa xadaana cabdullah ibnu cabdilcaiiz bukhaari waxa i waxaa noo waramay cabdulcaiiz ibni cabdillaah aluwaysi shiikha loo yaqaano almadani qaala waxa ui xadaana ibrahim ibni sacd ibni ibrahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf aلzuhri alqurashi can ibni shihaab maxamed ibni muslim ibni shihaab الzuhri can salim bni cabdillaah bni cumar bni اlkhaaab axad اlfuqahaai الsabca can abiih cabdillaahi bni cumar anahu ahbarahu wuxuu sheegay anahu samica rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam yaquul inamaa baqaa'ukum joogitaankiinu fii ma salafa yani jiritaankiinu ummadani ay jirayso fii ma salafa qablakum marka la ydin eego dadki taga idinka hortiin oo min alumami ummadaha ka mida yani xiligiinna iyo marka laysu eego ummadihii tagay xilligooda kamaa bayna salaati alcasri waa inta salaada casar udhaxaysa oo kale ilaa ghuruubi shamsi inta gabalku ka dhacayo ummadan wakhtigeedu marka maalinka laga eego salaada subax laga soo bilaabo ilaa gabalku ka dhacayo ummadan wakhtigeedu waa salaada casar ilaa gabalku ka dhacayo uutiya waa la siiyey ahlu tawraati ahlu tawraatka waxaa la siiyey atawraata baa la siiyey fa camiluu waa shaqeeyeen oo waa camal faleen xataa ida ntasafa annahaar marka maalin uu kala badh noqday oo bartamihiisa la gaadhay ajazu way caajizeen oo way awoodi waayeen amalka inay sii wadaan ilaa gabalka uu ka dhacayo maxay u caajizeen yani camalkiibay awoodi waayeen ama way dhinteen ama waxa weeye way awoodi waayeen inay sameeyaan ama waa ku cuslaaday dabeedna waa joojiyeen fa ucuu waxaa la siiyey qiraaan qiraaan waxa weeye daani daaniq la siiyey qiraad waa waxa ugu yar ee wax lagu qiyaaso yani waxaa la siiyey mushqaayadoodii baa la siiyey mid walba uma uutiya waa la siiya ahlulnjiili ahlulinjiilkii alinjiila injiil baa la siiyey facamiluu way shaqeeyeen ilaa salaati alcasri ilaa salaaddii casr laga gaadhayo uma cajazuu way caajizeen fa ucuu waa la siiyey iyagana qiraaan qiraatan ka hore waa mushqaayadii ka labaadna waa tawkiid lagu adkaynayo badnaanshahooda loo badinayo oo mid walba waxa la siiyey qiyaaraad baa la siiyey mushqaayadiisibaa la siiyey culamada qaarna waxay leeyihiin qiyaraatan ay nasiiban mushqaayadiisa ama nasiibkiisibaa la siiyey uma uutinaa waa layna siiyey alqur'aana qur'aankiibaa layna siiyey facamilnaa waynu camal fallay ilaa ghuruubi shams ilaa gabalku uu ka dhacayo yani salaadii casr laga bilaabo ilaa gabaldhici fa ucinaa waa laba nasiib ama laba mushqaayad baa layna siiyey fa qaala ahlulkitaabayn ahlulkitaabaynku waxay yidhaahdeen ay rabbana yaa rabbanaa rabbigayow actayta waad siisay haaulaa'i kuwaas waa ummadda nebi maxamed qiraatayni qiraatayni laba nasiib baad siisa ama laba mushqaayad baa la siiyey wa uctiinaa wa actaytanaa waadna siisay qiraatan qiraatan annagana hal nasiib baadna siisay wanaxnu anagu kunaa waanu ahay akara camalan kuwa ka shaqo badan baanu ahay yani anagay ahayd in naloo badiyo qaala waxaa wuri nabigu calayhi salaau wasalaam qaala allahu caza wajal alla waxa uu odhanaya hal dalamtukum miyaan idinka dulmiyey oo idinka nuqsaamiyey min ajrikum mushqaayadiinna min shayin shay wixii aynu qaaluu waxay idhaahdeen la maya qaala waxau hi fahuwa kaasi ziyaadadaasi fadlii waa dheeraadkayga uutiihi waan siinayaa man shaa man ashaau cidda aan doono ayaan siinaya xadiidku wuxuu tilmaamayaa ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mudnaanshaha ay ka mudantahay tahay ummadaha kale kolay meelo badanna xadiidku waa inoogu iman doonaa maxalushaahidku hadda waxa uu yahay waxaa la tilmaamay salaada casar inay ka bilaabmayso eh, ama ay ku dhammaanayso gabaldhaca ay ku dhammaanayso oo ummaddan xilligeedu waa salaada casar ilaa gabalku uu ka dhacayo yacni maalinta qaybteeda ugu dambaysa wey xadiiku intaasuu inoo tilmaamay eh, culimmada qaar waxay kaloo ku tawjiihiyeen oo xadiidkan ku qaadan baabka waafajinaya qofka kasoo soo gaadhay xilligii ragcad keliya ka salaada inteeda kalena wakhtigeedu uu baxay qadaaga noqonaysay waxaa la siiyay ajarkii adaaga la wada siiyey salaadiisoo dhan waa fadlullaahi yuutiihi man yasha waa fadli iyo gallad alle subxaanahu watacaala ciduu doono siiyo xilligii lagaa salaada waxaa tukatay mid keliya intii kalena waa la haleeshiiyey oo adaaba lagaaga dhigay culimada qaarna saasay ku towjiihiyeen xadiika ishkaal baa ku suganoo ishkaalkaasi waxa uu yahay ee nimanka yahuudda la yidhaahdo waxay ka bilaabeen salaaddii subax bay ka bilaabeen maalinka bilowgiis ilaa duhurkiibay wadeen waa saacado badan wey shan saacadoodii wax ku dhowdhow ama ka badan iyaga warkoodu waa cadiya inay ka badan yihiin ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xagga wakhtiga warku waa cadiya laakiin ishkaalku wuxuu ka taagan yahay xilliga barhtamaha waa xilligii duhurku soo gelayay waayo intay barhtamaha ku taagan tahay waa wax aad u kooban an daqiiqa xitaa gaari mayso markiiba duhurkaa soo gelaya xilligaa duhurka ilaa laga gaarhaya salaada casar waxa qaatay ahlulinjiil baa qaatay salaada casar laga bilaabo ilaa gabaldhacana waxaa qaatay ummadda nebi maxamed calayhi salaau wasalaam waxaana la tilmaamay in laga camal badan yahay waxaana soo degdegaysa camal badnaantaasi inay tahay laga qaadanayo muddo badnaan waayo qofka kaa saacadaha badani waa kaa shaqo badan yahay waa sida soo degdegaysa markaynu isu eegno duhur ilaa casar iyo casar ilaa mahribkeebaa badan casar ilaa badan xanafiyadu iyagu si kale ay u dhigeenoo waxay yidhaahdeen salaada casar sida jumhuurtu ay qabaan waxay soo gashaa shay waliba harhkiisu markuu leekaado yani joogaagu inta uu yahay markuu dhammaado ee joogaaga in leeg harhkaagu u noqdo xilliga noocaasa waxaa soo gelaya salaadii casar baa soo gelaysa inta ka horaysana waa duhur waa sida jumhuurtu ay abaan waana ta ishkaalka keenaysa xilligii casar baa badnaanaya waayo casarka xilligiisuna markuu ka bilaabmo hadhkaagu markuu joogaaga gaadho halkaa laga bilaabo ilaa laba joog uu ka gaadhayo waa wakhtiga ugu habboon weeye ilaa gabaldhucuna waa wakhti kaleo casarku uu leeyahay oo dadka macduuriintahi ay leeyihiin ama habsanku ay leeyihiin marka halkaa waxaad ka qiyaasaysaa salaada casar marka qowlka jumhuurta lagu socdo inuu wakhtigiisu badan yahay xanafiyadu iyagu si kale u dhiganoo waxay qabaan salaada casar inay ka bilaabmayso dillu ashayi milay shayga harhkiisu markuu labanlaab noqdo marka qowlka xanafiyada haddii lagu socdo waxa badanaya inta udhaxaysa duhur iyo casar oo marka laga bilaabo zawaalka ilaa hayga harkiisu labanlaab ka noqonaya wati aad u badan wey xanafiyada daliilbay u tahay marka sidaa loo dhigo laakiin jumhuurtu waxay kaga jawaabayaan jawaabo badan jawaabaha waxaa ka ee waxaa la sheegaya wanaxnu akaru camalan annaga camal badan labada qoloo wada socda ahlulkitaabeynkiiyo wada socda waata xadiidku odhanaya faqaala ahlulkitaabeyn iyagoo wada socda yani majmuuca camalkooda marka la isu geeyo subaxii laga bilaabo ilaa salaada casar way ka badan tahay salaada casar ilaa gabaldhaca labadii qolaa la israaciye sidaasay u leeyihiin waanu ka shaqo badanna taasi waa jawaab waxaa kaloo lagu jawaabay walow jawaabtaasi aanay daahir ahayn qolaa waxay idhaahdeen qoladan hadlaysaa ahlulkitaabayn ma ahe waa yahuuda oo keliya wa wailaa kiristaanku waxa wey ummadda maxamed kama wakti badna kamana camal badna waxaana la ogsoon yahay taariikh ahaan ummadda waxa wey ummaddii nebi ciise wakhtigooda ilaa baa lagu qiyaasa oo sano ummadda nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxay sii maraysaa iyo bay sii socota inta waasana ilaahay baa inaga og intay gaari doonaan waa la isku waafaqsan yahay ummadani inay ka xili badan tahay ummatinjiil kristaanka inay ka mud badan tahay jawaabtaasi ma cadda in la yidhaahdo yahuuddaa sidaa ku hadashay ahlulkitaabeenka labaduba waa sheegeen jawaabta ugu fiican ee bacdu almuxaqiqiin ay dooranayaan waxay tahay meesha waxaa laga hadlayaa camal badnaan yahuudda wakhtigoodu inuu badan yahay waa cadda camalkoodu inuu badan yahayna waa ta ay sheegteen ee loo sugay loo qiray kiristaankiibaa soo hadhay iyagu wakhtigoodu ma badna laakiin camalkoodaa badan waayo waxaa dhacaysa qof inuu shan saacadood shaqaynayo laakiin shaqo fudud uu ka shaqaynayo oo loo fududeeye waxa uu qabanayo qofna laba saacadood inuu shaqaynayo laakiin labada saacadood ay ka howl badan tahay shantii saacadood soo ma dhacdo alcamal shaaq camal la cusleeyey oo la adkeeyey ayay waxawe ka shaqaynayeen marka marka laga eego camalku siduu u cuslaa iyo dhibkiisa iyo adaygiis waata ummadda laga dhigay wayadacu canhum israhum wlaglaal alatii kanat calayhi wixii ummadihii hore cusleeyey ummadan waa laga aado marka zamankiiyo saacadihii la xisaabin maayo waxa la xisaabinaya camalkii la qabtay marka innaga iyo kiristaanku haddii lagaba soo qaado wakhtigu inuu isku dhow yahay ama inagu aynu wax dheernahay taa lafteeda iyagu qabanayeen baa inaga badan oo inaga tacab badnaa waa loo khafiifiya acmaasha sidaasaa lagu tawjiihinaya waxaana ka soo baxaysa kaasi inuu yahay fadligii alle subxaanahu wa tacaala ee ciddii doona uu siinayay muhimada meesha looga jeedana salaadii casar in ay ku eg tahay ilaa uruubi shams ayuumbaa lagu tilmaamaya qaal waxa uri buhaari xadaana abu kurayb waa muxamed bn اlcala bni kurayb alhamdani aaabu sitaha shiikhoodii wey qaal waxa uri xadaana abu usama xamad bnu usamat alkuufi can burayd waa ibni cabdillaah ibni abi burdata ibni abi musa alashcari an abi burdata awogii buu ka warinaya an abi musa aabihii buu ka warinaya abi musa alashcari cabdlahi bni qays can nabiyi sal allahu alayh wasalam waxau hi maalu muslimiina muslimiinta tusaalahoodu iyo wlyahuudi yahuudiya wnasaara ka maali rajulin waa nin tusaalihii istaajara kiraystay qowman qolo yacmaluuna lahu u samaynaya ama u shaqaynaya camalan camal ila layli ilaa habeenka laga gaaayo yani maalinka bilowgiisa ilaa habeenkii facamiluu waa camal faleen qolo ilaa nisfi nahaar ilaa laga gaadhayo maalinka bartamihiis faqaaluu waxay idhaahdeen laa xaajata lana baahi nooguma sugnaanin ilaa ajrika mushqaayadaada yacni shaqada wadi kari mayno mushqaayadaadana iska hayso waayo ballantu waxaa idilaa gabaldhaca inay shaqeeyaan halkaasay ku tageen waa yahuudii weeye fastaajara wuxuu kiraystay aakhariina kuwo kale fa qaala waxa uu yidhi akmilu dhammaystira baqiyata yowmikum maalinkiinna inta ka hadhay walakum waxaa idiin sugnaaday alladii kii sharadtu aan shariyey yacni waxaad leedihiin mushqaayadii soo bilaabay ilaa gabaldhaca mushqaayadiisaad leedihiin halkii ka sii wada fa camiluu waa xata ida kaana ilaa ay ahaatay xiina salaati alcasr xilligii salaada casr ilaa laga gaadhay qaaluu waxay idhahdeen kuwaasina laka waxaa kuu sugnaaday maa acaytana waxa aadna siinayso laka waxaa kuu sugnaaday maa camilna wixii aanu shaqayna adaa iskale yacni mushqaayadeeda qaado waxba kaa dooni mayno shaqadana sii wadi mayno waa kiristaankii fastaajara waa kiraystay qowman qolo facamiluu waa camal faleen baqiyata yowmihim maalinkooda intii ka hadhay xataa aabat ishamsu ilaa gabalku uu dhacay oo qoraxdu ay qarsoontay wastakmaluu way wada qaateenoo waa dhammaystirteen ajra alfariiqayni labadii qolo mushqaayadoodana waa wada qaateen yacnii camiluu wa ujiruu kaiira waxay camal rubcu nahaar sida culimmada qaar ay ku tilmaameen maalinta marka afar qaybood loo qaybiya qayb kamida mida ayaa camalkoodu ahaa waxaana la siiyey mushqaayadii maalinkao dhan baa la siiyey xadiikani kii horeu la mid yahay laakiin waxay isku khilaafsan yihiin xadiikii hore waxaa la tilmaamay saddexda qoloba mid walba mushqaayadoodii in la siiyey xadiikanina wuxuu tilmaamayaa labadii qolee hore inaanay mushqaayad qaadana ay ka tageen waxaa la isku daya jawaabo badan in lagaga jawaabo ibnu xajar wa huwa aclamu biha isagoo u xogogaalah waxaui jawaabtaa dhammaantood taasuf baa ku sugan waxayna ku habboon tahay laba qadiyadood iyo laba xaalo in laga kala dhigo sidaasaa ugu sahlan waayo xadiika hore waa ku cadiya mushkaayadii inay qaateen oo la siiyey ka wuxuu ku cadiyaa inaanay wax mushkaayada qaadan marka waa isla nafs almas'ala laakiin waa laba qadiyadood baa lagu tusaaleeyey labadaasaa lagu kala qaadaya wallahu aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wslm